walxamdu lilah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacd casharkan cashirkii boqol toban iyo saddex wey wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaju muslim waxaynu ku jirnay qismigii sanaad baabulmucaamalaad waxaynu maraynay almaadatu haaliyata almaadatu thaalida fi lcaariya maadada saddexaad waxa ay ku saabsan tahay caariye wax la yihaa caariye xukunkeeda iyo tilmaanteeda haddaan baran doonaa almaadatu thaalida maadadii saddexaad fi lcaariya xaaryada gudaheeda ay maadada ku saabsantahay kow taxriifuhaa waxaa ugu horeysa tilmaantii cariyadoo la tilmaamo alcariyatu hiya shay-u shaybaa cariya la yihaa yuctaa la siiyo liman nin la siiya yantaficu bihi bishayi shaygii ka faa'iidaysanaya zamanan muddo kooban buu ka faa-iideysanayaa uma yaruduhu shaygii ninkii lahaa buu naqan ninkan shay buu qaadanayaa kitaab calaa sabiili lmidaal kitaabkiibuu buu cahli ahaan u haysanaya muddo muaqada inta kitaabka socduu ka faa'iidaysanaya durista markay dhammaatana ninkii kitaabka lahaa buu u naqaya taasaa caariyo la yihaa alcaariya caariye waxaa la yihaa hiya shay-u shay baa caariye la yihaa yu-taa shaygii waxaa la siiyaa liman qof yantaficu ku dhaqmaa bihi shayga zamanan in muddo ayuu ku dhaqmaa oo iska faa'iidaysanaa huma zamankii lagu heshiiyey hadduu dhammaado yaruddu ninkii waa naqaahu shaygii ilaa saaxibihi wa maalikihi buu u naqayo tilmaantii markuu kuu sheegay kadib si aada loogu fahmo ayuu sheekha haddana miisaalka ugu daray kolka miisaalka la sheegaa shaygu caddaanayo ka ayastaciira inuu arye qaato muslimun qof muslima am min aakhara qof kaloo muslima ka caarye qaatay qalaman qalam uu ka caarye qaatay yaktubu uu wax ku dhiga ka wax caarye qaatay bihi qalamka aw amase fawban maruu ka caarye qaatay yalbasuhu uu marada xiirta maalmo arooskii shirkan ku tagaw way yaqaaniin reer baadiyaa qofkii cimaamad qurux badan leh ama koofila ama ulle reerkanagii baa maanta shirle le shirkan taga aan ku shiraysin afarta beri shanta beri toddobada beri ee shirka uu socdo yaan ku soo xashaasha ka gadaalna waa ku keena aw sawban ama maro yalbasuhu u xirto huma ka gadaalna yaruduhu usoo naqow misaalkiina waa ka kaa yastaciira inuu caaryo qaato wey muslimun qof muslima min aakhara qof kale ayaa qalaman qalamka caarya qaata yaktubu uu wax ku dhiga bihi qalamka aw hawban maruu ka caarya qaatay yalbasuhu u xirto uma ka gadaal yariduhu uu naqow intaa waa mihaaliyo tacriif laba xukmuhaa xukmu lcaariya caariya xukumka ay shareecada ka qabta kitaabkaynu ku jirnaa waa kitaab fiqhi ah fiqhina wax la arkaaba shan xubun unbuu mid u yaqaan waxaan inuu muxaram noqdo iyo inuu makruuh noqdo waajib inuu noqdo manduub ama sunna waxaa tira ama mustaxab inuu noqdo mubax inuu noqdo wax shantaas ka bixi karaa ma jira alxkaamu alkhamsa la yihaa idan wixii la arkaba shantii xukunkuu ka qaaday intaad fiqi ku jirtid waxaan xaaraam miya waajib miya karaaha miya sunno miya mubax miya kolka shanta afar waa iska horjeedaan xaaraam iyo waajib way iska horjeedaan karaahiya sunnana way iska horjeedaan mubaxna dhan ma jiro ma'muurna maaha manhina maaha labadan muxaramka iyo makruuha waa manhi laga fogaadaa li labadaanna waa maamuur waajibkiiyo sunnada hala gutaa la yihi amaa mubax inaad fariisato iyo inaad socoto iyo inaad ilinkaas ka baxad iyo inaad ilinkaas ka baxad iyo wax ku farayna male wax kaa reebayna male mubaxaa la yihaa saanta fii sicatin minhu laakiin mararka qaarkood mubaxaas naftiisa bisababi niyati saalixati uu ku noqonaa naftiisa cibaado ku noqonaa oo haddii hurdadaadii iyo fadhigaagii iyo cuntadaadii calaaliya saalix aada cuskisid camal saalix oo noqona idan xukmuhaa hariye xukunkeedii alcaariyatu hariye waxaa la yihaa mashruucatun waa la jideeyey biqowlihi eebbaweyne hadalkiisiyaa lagu jideeyey tacaala eebba korhaye uu yihi watacaawanuu isgargaara calaalbiri samafal korkiisa isku gargaara iyo wataqwa alla ka cabsi wey waxa lagu cisamafala la samayna ee waajib iyo sunnaha isugu gargaara amar eebow wa taqwa isdhowrid maxaramaadkiiyo la yska dhowrana isugu gargaara oo qofka makruuh samayna ama muxaram samayna qofkaasa laga qabto gargaarkiisi wuxuu noqonaa dulligii oo laga reeba uu ku jiray markaa birigii waxaan ku fasirnay waajibkii iyo sunnihii taqwadiina waxaan ku fasirnay makruuhii muxaramkii labadan fi fiican waa samafalka gaarka isugu gargaara labadan xunxunna iska reebidooda isugu gargaara marka aryadii waxay ku jirtaa birigii qofkan walaalkaa wixii waa u baahan yahay adna walaalkiisaa tahay maalmuu ka faa'iidaysana ka gadaalna waa kusoo naqa min baabi tacaawun cala albiri ay ku jirtaa qofka alxaariyatu mashruucatun mid la jideeyey biqowlihi eebaweyne hadalkiisaa lagu jideeyey tacaala eebba korahaye uu yihi watacaawanuu isgargaara cala albiri samafal korkiisa adaa-u lwaajibaat waalmanduubaat wixii manduuba iyo wixii waajiba gudashadooda isku gargaara isku hanuuniya isfara isu sheega isxusuusiya isla qabta jamaacadii iyo salaadii isla tukada wataqwa is-ilaalintana oo an ilmuxaramaati waalmakruuhaati layska ilaaliyo isu sheega iska qabta isku baraarujiya iska dhiciya wa qowli eebba weyne hadalkiisiina waa lagu jideeyey taaa korahaye uu ilaah yihi wayamnacuuna almaacuun waxyaalo badanoo fiicna oo lagu ciqaab mudana yuu ilaah tirinayey marka tanaa lagu daray xariyadiidadii wa kolka marti ammaanta ii joogtay digsiga si aan wax ugu karsada ama bakeriga shaaha igu abe ama aan gogasha u dhigto macalgadiyo saxankaisi maxay ku yeeli ama haddii kale reebaadiyaa lahay gudubta iyo faaska isig aan xoolaha ku oota maanta wadaanta iyo dawliska isig aan xoolaha ku waraabsada fitiga maanta isig aan ilmaha ugu soo dhaansada waxay ku yeeli male kolka hadday timaado inaad waxyaalihii lagu dhaqmaayey dariska iyo qaraabada u diido hamaalo calaamooyinka cuncun ee lagu ciqaab mudana ee rabbi waa in adag noogu sheegay fawaylun cadaab daran waxaa leh lilmusaliin kuwa tukada aladiina hum can salaatihim saahuun yuakhiruun can awqaatiha waktigii ilaah uu salaada u sheegay ma tukadaan ee waxay tukadaan goor waktigeedii tegay inta tilmaan loo sheegay arag qoladan waciidka fawaylun lilmusaliin gafkooda koobaad waxaa weye aladiina hum can salaatihim saahuun ajmaca almufasiruuna inay tahay ataakhiru can waktihaa markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam as-ilooyinkii la weydiiyey farada badnaa waxaa ka mid aha afdalu lacmaal in la weydiiyey asalaatu calaa waktiha ajwiyadu bixiya qaarkood waxaa ka mid ahay afdalulacmaal noo sheeg markii la yihi inuu yihi asalaatu calaa waktiha calaa awali waktiha salaada waktigeedii la tukada min afdali alacmaal haddii waktigeedii laga bixiyana wailaa imaana lilmusaliina aladiina hum can salaatihim saahuun tilmaantii labaadna aladiina hum yuraa'uuna ley camalkay samaynayiinba ulajeedo kaley kaleeyihiin ikhlaas meeshii ma jiro eebba ulwadan yeelasha ma jirto dadka is aragsiinayiinu hal lagu arka hal lagu maqlo dadka agtiisa madxii ammaan iyo soon badanihii waaye ninkii qur-aanka akrin jiray waxaasuu raba aladiina hum yuraa'uun amalkooda dadka isku aragsiiyo laba saddex wayamnacuna almacuuf beriska aan irbadda iyo macalgadda iyo ibriqiyo bakeeri u ogolay marka waxaan laysku ciqaaba ee maacuunta laleeyahay waxaa laba qaybood wey wixii mustahlag ah oo haddii darsii ka faa'iidaysanay eber baxa sadaqo loogu talagala meexi lagugu ciqaabi xoogaa yaga cusba a ku taalay marka wuxuu yihi cusbadii wax iga siican ilmaha ugu darsada wixii ma kala go-an ama dherigaaga cusbaysa ama kaiyo haddaa ku dhaa raalliga ahaw hanaga badne wayamnaxu maaxuuna maaha waxaa la rabaa shay yustafaadu minhu wayabqaa daatuhu waa laga faa'iidaysanaa bartiisina waa ku taalla bakeishaa lagu cabay marka aniga aan iska bixiyo xilkaan iyo arooskan kadib bakeriyaagii sidiisii wa dhuub berisaa ilmaha u yaalla anaa ugu subi lahay dabka dhuubkii isii may raalli ah kuwii kale loogu suba taasu kala dhiman waxaas waacaasoo kaloo halaagsama wayu'tiruuna calaa anfusihim gaaro haddii intuu iimaankaaga heer dhaafay aada waxaad u baahan tahay bixin karto taas raganimo ah wayuutiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuca nafsihi waulaaika hum lmuflixuun laakiin lagugu dagaalima waxyaroon qeybsamin oo baaba-a haddaad naf jeclaysato naftaada ku bilaabideeda shareecadiyaa ku ogol ibda' binafsika uma biman tacuun kolka hore naftaada ku bilow kolka waxaad u imanayso wixii laguma dhihin yas'aluunaka maadaa yunfiquun qul ilcafwa aw qul ilcafwu waxaa la bixinaa wixii dantaada kaarow dheeraadka lagu haysaayo waxaad u dhimanaysa laguguma hayso marka wayamnacuuna almaacuun alaabtii lagu adeeganayey ka gadaal la joogaysa lagu keenayo kuwaas kolka weynay leeyihiin wayamnacuuna kuwa dariskiyo ka reeba dadka almaacuun alaabta wa biqowli hadalkii nabigana caariye waa lagu jideeyo sala allahu naharis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiya nabiga uu yihi bal caariyatun madmuuna nabiga qolo gaaluu la dagaalamay markaa nin safaan ibni umaya la yihi gadaal waa islaami doonaan laakiin markaa muslimaanan ahayn odayaashii waaweynaaye quraysh ka mida baa seefe haysay markaasaa nabiga yidhi seefihii cari dagaalan ku fooleed markaasuu seefihii siiyey waxoogaa ninkii shaydaan baa u sheekeeyo ninkaan seefa hadduu kaa qaatay kugu soo naqi maaha markaasuu wuxuu la hadlay isagii oo yihi yaa muxamed akasban yaa muxamed seefihii ma dhacday xigxunuu isu sheega aroon seefihii ma dhacday markaasuu nabiga yihi bal caariyatu madmuuna seeftii caariya nimaankaaga qaatay wixii ka luma waa lagu naqaa damaanaad igu leedahay wixii kalna waa lagu soo celinaa taasna mashruucay ku tahay wabiqowlihi qowli hadalkii nabigana waa lagu jideeyey sala allahu calayhi wasalama uu yihi akhasba yaa maxamed safwaan ibni umaya kolkuu yihi maxamed seefihii ma iga dhacday uu nabiga yihi bal inaan kaa dhaca warkee tuur aariyatun aariya weyn madmuulatun la gudo ama iyadaan kuusoo naqaa wixii igu lumana waa kuu gudaa rifaagaad leedahay qaala nabiga waa yihi dalika warkaa lisafwaan ibni umayu uu yihi lama istacaara hadduu suubanaha caarya qaatay minhu safaan adru an abuuru dhigay meeshaan laakiin abuuri iyo seefo fara badan oo ninkaanu diyaaraha baa nabiga ka caarya qaatay kolka wax alaab dagaalee eh, suutayaa lagu dagaalgala abuur bireedyo iyo seefo yuu ka caarya qaatay inuu kusoo naqi waayuu ka cabsaday wa qaala markaasuu safwaan yihi akasban yacmiya yaa muxamed inuu gaal yahay arag yaa maxamed wax lagu hadlamiya tantii la reebay maaho laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacdaa saa isugu yeertiin suubanaha ugu yeerina oo magaca mujaradoon qiimi wehlinin iyo alrafcu biso asoo kor loo qaado labadan midna lama ogola laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti innabiy walaa tajharuu lahu bilqowl hadalta naagahoo nabiga la dhaafiyo kor loo laliyana lama ogola magaca daysima ayaa maxamed lama ogola shareecadii baa reebtay waciid badana oo adag aa lagu dabaciyey waxaa la yihi an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun nabiga dhawaqa adaad ka badisiin amaad magaciisa saas u qaabdaraysiin camalkiini inuu hoobtaa laga yaabaa waantum laa tashcuruun adinkan ogeyn kolka ninkan adag aqasban yaa maxamed u yihi wa biqowlihi qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa lagu jideeyey sala allahu naxariis allaha badiya calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya uu nabiga yihi maa min saaxibi ibilin geel qofle ma jiro walaa baqarin ama lo-le walaa khanamin ama arire laa yu-addi aanan gudanaynin xaqahaa arig iyo lo-diiyo geelii xaqii lagu lahaa aan gudanaynin ma jiro ilaa hadduu jiro uqcida waa la fariisinaa lahaa mawaashidii arigii iyo geel iyo loodiyaa loo fariisinaa goorma waay maalintaas yowma alqiyaama qiyaamada maalinteediiyaa isagii la fariisinaa adduunyadiisiyaana loo fariisinaa xaggee la fariisina biqaa'in meel qarqarin siman bannaan siman oon god iyo geed midna lahayn iyo gebi aa isagii la fariisinaa sidee la yeela kabaad tatauhu waa ku joojini daatu dilfi wixii cidile sida arig iyo lo cididii iyo qoobkii ilaan dhilyihii iyo qanjaafulihii ay ku joojini tata waxay ku joojini daatu dilfi cidida silahayd iyo qoobka bidilfaa cidadeediiy ku goyni taan cidilahayn maxay samayn watandacuhu waa hardini daatulqarni geeslayda sida riyaha iyo lo-dana biqarnihaa tii geesayna geeskay gelini tii qooblana waa ku joojini taan labada lahayn waa cuni taasna ha qanqaniin laysa maaha fiihaa fi lmawaashi arigiiyo lo-dii iyo geelii gudahooda yowma idin maalintaas qiyaamo ee ninkan banaanka la fariisiyey jamaatun seeya male adduunka neef neefneefseeyaha jiri maalinkaas seeniye male isagaa lagu hadlaynaa sooma geese waa feera alla wada sursura walaa maksuuratu lqarni adduunka neef geeskii ka jabaa jire neef gees ka jaban yahayna male waa wada taagtaaganya gees ciidoo kale asxaabta marka su-aalay weydiiseenoo waxay yidhahdeen qulnaa waxaan nidhi yaa rasuulallah eebba weyne rasuulkiisiyo maa xaquhaa xoolaha xaqa lagu leeyahay maxay yihiin marka xuquuqdii masakadii iyo waxaasa waxyaalo markaas ayaan dareensanayn ee ka qarsoonaanu nabiga daciqaad nabiga wuxuu yihi iطraaqu faxlihaa qoorkeeda lagu fariisiyo oo midaan dhadigna in la abaahiyo xaqay u leedahay midkaan labna inuu wax abaahiyo xaqu u leeyahay ee haddaan labadoodii midna midkii kale lagu hagaajinin xaqaa laga galay ritigaan ama dibigaan ama orgaan ama wankaan waa in neefka dhadig lagu fariisiyo neefka dhadigna in lagu fariiso itraaqu facliha boorkeeda kudsintiisi w wa icaaratu daliha maxaljaadkii wadaanteeda ay leedahay waa inuu midii kale la caadiyeeyo oo waa laseg reebaadiya waa laseg degan yahay eelkii qolaba maalin ay ku arooreysa kolka maanta adiga xoolahaagii waa ku qatimayiin maho annagaa ceelki jirana sii wadaan bixi wa icaaratu dalwihaa arigii iyo loodii iyo geelii wadaantoodii oo la aariyo bixiyo wa wa minxatuha irmaaninteedii erm wa ninkan waa ka guran yihiin sooma adiga naafkii waa ku dhalay sooma xaqa lagu leeyahy waxaa ka mida ee qiyaamo lagu ciqaaba dadkan dariska inaad neef irmaana siisid kuwaagii waa dhaleen kuwoodii madhalin ama halaba malaha wa minxatuha irmaaninteedii wey ceelkay joogtaa maanta dad badan oo masaakiino ceelka ku jir jira ama socotaa a meeshii jooga geelaagiyaa maanta ceelka cabaa lis geela intaad ka buuxisha dhilal iyo haamo dadkaas muslimiinta ee masaakiinta ee martida socotada ceelka jooga dadka caanihiisaan siisa xaqaa lagugu leey inaad gadato ma wa wa cala biyaha korkooda lagu liso wartay ka cabto wabigay ka cabto ceelkay ka cabto meesha biyaha cabaysana in lagu liso muslinka laga siiyo waxamlin rarid waayo caleyhaa korkeedii lagu raro fii sabiilillah jihaadaa loo baxaya kolka xoolaad leedahay keen kolkaa ritidii mujaahidiintaa qaadana kadibna waa lagu keena xadiidkaana waa lagu jideeyo xadiidka yaa baabuse ku soo aroora laakiin xariidiina waa taas waa ku xusan tahay marka sekada waa u daran tahay tan kalena saanu waa la rabaa iyadana haddii kale ciqaabkaana imaana xaryadiina waa bixinaysa maa min saaxiibi ibilin geel qof qabaa ma jiro walaa baqarin lo qaba walaa khanamin ari qaba laa yu-addi aanan gudayninoo xaqahaa xoolaha xaqoodii aanan guday ilaa hadduu jiro uqcida asagiyaa la iyadii aa loo fariisanaya yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedii biqaacin banaan qarqarin siman tatawhu waa ku joojini daatu ilfi cidida tilayd raafafka mid ilfaacidiyaheeday ku joojini watandaxuhu asagii waxaa hardinaysa daatulqarni gees qabtadi biqarniha geeskeedii ku hardini laysa maaha fiiha mawaashida yowmaidin maalinta jamaatu sanye male walaa maksuuratu lqarni geeskeedii mid la jebiyey male qulnaa waxaan idhi yaa rasuul allah eebba weyne rasuulkiisiiyo maa xaquhaa xaqeedii waa maxay qaad rasuulka wuxuu yihi idlaaqu faclihaa qoorkeeda kudsiintiisii waay way caaratu dalwiha wadaanteeda caariyo gelinteedii waay wa minxatuhaa irmaaninteedii waay waxalbihaa lisideedii waaye calalmaayi biyaha korkeeda lagu liso waxamlin raridu aliyaha korkeeda lagu alaabrarto fii sabiiliillah eebba weyne diintiisii koryeelideeda loogu alaabrarto waay wa xukmuhaa xukmu lcaariya caariya xukunkeeda alistixbaabu sunnay noqotay inaad wixii caariya gelisa waajib muuhu leeyahay liqowlihi tacaalaa baana u daliila watacaawanuu isgargaara cala albiri waajib gudashada wataqwa xumayska ilaalinta laakiin waqad takuunu caariyadii inay noqotona waa la arkaa waajibatan mid waajiba calaa man qofkiisay ku waajibi bildara u baahday ilayhi qofkii waxaa u baahday muslimun qof muslima aa u baahday fii isticaarati shayin shay carya qaadashadiis gudaheed uu uga baahday meel ashyaai ka mida wahuwa ka shayga lahna canhu shaygan looga baahday fii khinan waa ka maarmaa shay aad ka deeqtoontood ka maarantid aa muslim u baahday wa akhuuhu walaalkiisii almuslimu ee muslimkaana fii xaajatin waa u dhib ilayhi ila shaygu u dhib qaba fahiya waajibatu fii hadihi alxaala saas aan xusnay arrinta hadday tahay waajibay noqonaysaa saddex axkaamuhaa axkaamuhaa haryadii xugumyaalkeedii axkaamu lcaariya haryada xugumyaalkeedii hiya axkaamay leedahay ka waxaa u horeysa laa yucaaru laysma caariya siiyo ilaa shay-un ma ogiye mubaaxun banaan waxaa lays caariya siina wax mubaaxa waa inuu yahay oo falaa tucaari jaariyatu adoon laysmacaarsiiya lilwadi kaan adoontan beryo kuu soo rafaadiya wax lagu hadla wacaas maaha lama ogola walaa muslimun qof muslima lama caariyo geliyo likhidmati kaafirin gaal inuu u adeego muslimkii la gumayso lama ogola alislaamu yacluu walaa yuclaa calayhi qofkaan islaamaa ku jira walaa tiibun wax udgoon aw sawbun khamiis limuxrimin lama aryageliyo maxsiyo wey qofkan waa muxrim marka cabuur ma gashan karo adarna isma marin karo kolka inaad qof muxrima oo xaj iyo xamre gudana aada aryageliso khamiis iyo diib iyadana ma banaana waxaaso dhan laa yucaaru laysma caryogeliyo laysma caryo siiyo ilaa shay-un unbaa lays caryo siiya mubaaxun banaan oo falaa tucaaru lama aaryo geliyo jaariyatun adoon lilwadi liayi wadi in laga sinaysa laysuma aaryo geliyo wax banaan ma aha walaa muslimun muslim laysma caariyo siiyo bikhidmati kaafirin gaal u adeegidiis layskuma caariyeeyo walaa tiibun gudeyd wala aw sawbun khamiis limuxrimin qof xaj ku tacaab jira oo xajba hawshiis ku jira maxaa jira idi tacaawun isgacansiin cala alismi dembi korkiis laysku gacansiiyo xaraamun wey daliilkiina waafakan liqowlihi eebbaweyne hadalkiisa u daliila tacaalaa korahaye wuu eebbayiri walaa tacaawanuu isgargaarina cala alismi dembi korkiisiyo waalcudwaani xadgudbidu laba in ishtarada almuciinu kii wax caariyo gelinayay hadduu shardiyo allamaana gudis licaariyatihi caariyadiisii loo gudo wuxuu yihi haddii aad waxaan caariyo qaadanayso waxaan rabaa hadduu baaba-a shaygan oo uu kugu hallaaba adiga inaad ii gudid marka hore hadduu shardiyo waa ka daaminaha waxaa lamaana qaadaa oo guda hadday hallowdo almustaciru kii caaryo qaatay in aslafaha hadduu dilo wixii caaryadaa damaw adigaa ku danaysanayey tacadiya haddaad xumo u geysato waa lamaanaysaa in ishtarada almuciiru kii wax caariyo gelinayay hadduu shardiyo adamaana gudis licaariyatihi caariyadiisa loo gudo daminaha waxaa gudayo damaano qaada almustaciiru kii caariyo qaatay in adlafaha hadduu caariyadii dilow daliilkii waa kan liqowlih hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu yihi almuslimuuna dadka muslimuuna calaa shuruudihim shardiyaalkooda korkooda ay ku sugan yihiino laba muslim waxay ku heshiiyaan oo isku shardiyaan waa inaan laga dibdhicin ee la fuliyo almuslimuuna dadkii eebba rumeeye muslimiinaha calaa shuruudihim shardiyaalkooda korkooda ay ku sugan yihiin wain lam yashtarid kolka ninkan caariyadii waa bixiyey shardina ma sheegin wain lam yashtarid hadduusan ninkii muciirka ahaa waxba shardinin oo wataifad ay caryadii dhimato kitaabkii laga carya qaatay ama dharkii ama wixii waa gubteen biduuni tacadin masiibo beledka ku dhacday daadaa dhulkii oo dhan qaaday kitaabkii marka daadkaa la tegay tacadi ma aha walaa tafriidin gaboodfal ma jiro xadgudubna ma jiro falaa yajibu damaanuun markaasi damaan waajib ma aha walaakinahu hase yeeshee yustaxabu damaanuha baa la jeclaystay liqowlihi baa loo jeclaystay nabiga hadalkiisa uu yihi sala allahu calayhi wasalama liixdaa nisaa'ihi haweenkiisii midood nabiga waqad kasarad waxay jebisay wadaadaa nabiga qaba aaniyata tacaamin cunto weelay ku jirtay jebisay nabiga calayhi salaatu wasalaam wadaaduu la joogay haweenkiisii ka mida wadaadii lala joogay midaan ahayn axooba hadiyaa soo dhiigtay karaamay samayso waxay tiri subanaha martii aada joogtay gacansi xeeris horay soo dirtay xeerihii soortayda nabiga loo keenay wadaadii waa kuulaatay waxay tiri iidamaa gurigeeda la joogaa soortay in uba xeeradii intay ku booday cuntadii gadisay ay xeeradii laba islaa ka dhigtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaliibnimadiisa iyaduu curdaaray wuxuu yihi qascatin biqascatin heerada la jabiyey mid baan ay keentay iyada yaa lagu gudaa wa tacaamun bitacaamin cuntadii wixii laga gaaray intuu qaaday oos xeeradii isku kabkabay oo saaray markii tii kale laga cunay xeryadii caafimaadka qabtay uu siiyey wadaadii xeerada laga jabiyey tii xeerada lahayd looma naqin xeeradii kii xeerada laga jabiyey uu yihi ugeey xeeradeedii qascatun biqascatin wa tacaamun bitacaamin waqaar umukum wey asxaabtuu ku leey ilaa haweenka rasuulka annaga hooyooyinay noo yihiin ummadoo dhan annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum qaarad umukum yihiin habartii waa ficilootay dhib kale maahe waa ku laatay habartii xeeray jebisay reesina waa daadisay idan tacaamun bitacaamin cuntadii ay daadisay teedaa la oo lagu gudaa taxaamun bitacaamin wa aaniyatun biaaniya xeeradii la keenay jebisayna xeeradii caafimaadka qabtay wadaadiyaa loo gudbiyey iyada xeero jabanay qaadatay faarad ummukum habartiin ma sayrtay tacaamun bitacaamin cunto cuntaa lagu gudaa wa aaniyatun biaaniya weelna weelaa lagu gudaa haryahay liqowlihi sala allahu calayhi wasalama lixidaa nisaahi haweenkiisii muddood waqadka kasarad iyadoo jebisay aaniyatu dacaamin cunto weelkeeday jebisay wuu yihi dacaamun cunto la daadiyey bidacaamin cunta lagu guda wa aaniyatun weel la jebiyey biaaniyatin weel kale waintalifan hadday dhimata caaryadii bitacadin xadgudub aw tafriidin gaboodfal duminad waa la damaano qaadaa waa la gudaa bimidlihaa hadday masal leedahay wax la masaloo lamidaa lagu gudaa koob hadday tahay koobaad la bixina aw amase qiimatiha waa shay mutaqawima oo la qiimeyn karo qiimaa la guda liqowlihi nabiga hadalkiisii aw daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelya allah ku badiye uu yihi cala alyaddi gacan korkeed waxaa lagu leeyahay maa akhadan waxay gacanta qaadatay xataa tuxataa tu'addiyahu ka gudatow cala almustaciiri kii waxaadya qaatay korkiisa waxaa ah maunat ma-uunatu alcaariya caariyada kharajkeedii cinda raddihaa raddi alcaariya caariyada naqideeda agteeda u kharaj ah misaalka dhegeysa kaan kaanad caariyadii waxayba noqotay laa tuxmal midaan la qaadaynin oo aan ninkii lahaa loo geynaynin ilaa bixaamilin qof inuu qabala xamaali u baahan alaabtii haddii ninkii loo geyn lahaa xamaali unbaa meesha wax geyn kara aw biujrati sayaara ama xamaali waaba dhaaftay baabuur baa geynaya miswaar bay noqotay masalan iyo wixii lamida liqowlihi baana u kolkaa ninka xamaala ujradu qaadana iyo baabuurka lagu geeyo mishwaarkiisa labadaba mustacirkii aaryada haystay kaasaa lagu leeyahay daliilkii waa kan liqowlihi qowli nabi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi calalyadi gaxan korkeed waxaa ma akhadan waxay gacantii qaadato xataa tu-adiyahu ilaa ay ka gudato afar laa yajuusu ma banaana lilmustaciiri kii waxaarya qaatay an yu-ajira inuu ijaaro geliyo mastacaarahu wuxuu caaryo qaatay shayga adiga carya kugu ahaa inaad ijaaro geliso taas ma banaana haddii ijaaradii la diiday carya ma udxin kartaa ha adiga carya waa udxin karta laa yajuusu ma banaana lilmustaciiri kii waxaarya qaatay an yu-ajira inuu ijaaro geliyo maa wixii istacaarahu caaryo qaatay amaa icaaratuhu inuu caryo geliyo falaa ba'sa dhib kuma jiro iyadii nafteeda shardiyay leedahay in kaana hadduu mustaciir yahay yataxaqaq mid suganaya ila almuciiri kii caryogeliyey lahu isaga caryogeliyey oo imaamadan iyo go-aan maanta ku shoobo mid kalea kuy anisi berri ku shoobe haddaad si leedahay ninkii imaamada lahaa waa nin dabiicad macaan oo baari ah waxba kama qabo haddaad irti adigana kan maanta waa u dhiibi karta haddii kale maya wailaa falaa ijaarna warkiisna ma jiro ijaaro ma gelin kartid amaa icaaratuhu caariyeyntiisii falaa ba-sa dhibku ma jiro in kaana hadduu yahay yataxaqaqu mid suganaa hadduu yahay rida almuciiri kii uu caariyogeliyey raalinimadiisii lahu isaga caariyogeliyey wailaa hadduusan ridadii xaqiiqa u ahayn falaa haryo gelin maxaa shan in caara hadduu qof qof caariyo geliye xaa'idan derbi derbigii waa ku caariyo geliyey liwadci khashabin qori dejintiisii mathalan iyo wixii lamida falaa yajuusu ma banaana an yarjica inuu noqdo fii caariyatihi caariyada gudaheedii uu ku noqdo oo haddaad shalay tiri waa ku caariyo geliyey ee qori suro aniga qorigii waa surtay walaxan kusii sameeyey berri inaad tidhaahdo qorigii meesha ka dhilqi kuma banaan derbigan way aryo gelisay intuu derbigii nool yahay qorigii ay sugnaana laakiin derbigii hadduu dumo waxba kuguma li ama derbi labaad hala dhiso ama yaan la dhisin ama guri baa laga dhisay laakiin derbigii la aryo geliyey intuu dhaqan yahay qorigiiyaa ii surnaana amuu qorigii nool yahay inaa caara hadduu caaryo geliyo qof qof xaa-idon darbi liwadci khashabi qori ku dejintiisii masalan iyo wixii lamida falaa yajuusu ma banaana an yarjica inuu noqdo kii wa caariyo geliyey fii caariyatihi caariyadiisii gudaheedii inuu ku noqdo uma banaana xataa yasquda aljidaaru ilaa derbigiiba ka dhacow wakada waxaa lamida man qof acaara caariyo arlan dhul liziraaca in la abuuro falaa yarjicu noqon maa xataa yuxshada zarcu ilaa beerti laga goosto salaaxaad lahayd qofaa ku yidhi fasalkaan aan tabcade iyo arye geli waa yahay katab caatiri kolkuu xoogaa ab abuurayba waxaa tiri waa ka noqday yeelimaa laga yeeli saddexda bilood ay beerta taagnaanayso waad sugi fasal labaad ma ahe ma noqon kartid wakadaa waxaa lamida manacaara qof caaryogeliyey ardan dhul liziraaca abuuri darteed u caaryogeliyey falaa yarji muciir laaban maha xataa yuxsad ilaa laga goosto asarcu beerta beertaad u caaryogelisay haddii la goosto kadib jacab labaad hawalba laguma heshinin waxaasoo dhan maxaa loo diida oo shalaa tiri derbigan qori sure amaa tiri beertan waa ku caaryogeliyey maantaad u diiday maxaad u dhibi muslim lima liajli ma kii darti asan la banaanay fii daalika arrinkaas gudihiisa ku sugano min alidraari dhibida bilmuslim qof muslima la dhibo wahuwa muslim la dhibana xaraamu ma banaano rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yihi laa darara walaa diraar laa tadlimuuna walaa tudlamuun lix mana caara qofkii qof caariyo geliya caariyatan wal ilaa ajalin madal inta laga gaaruu ku caryogeliyey yustaxabu waxaa loo jeclaysay lahu mucirkii u caryogeliyey allaa yatluba inuusan dalbin raddahaa caryada naqsiinadeedii ilaa bacda nihaayati ilajal madalkii yoolkiisa gadaashisa maaha waxaana dad caryogelisay awalna lugaasiiyey kolka waxaa la rabaa wixii ilaa madashii la gaaro maya mana caara qofkii qof caariyo geliya caariyatan caariyo ilaa ajalin madal intii laga gaaro yustaxabu waxaa loo ammaanay lahu lilmuciiri kii uu caariyogeliyey allaa yatluba inuusan dalbin raddahaa caariyada naqsinadeedii ilaa bacda nihaayati alajal madalka yool gaaridiisii gadaashid moogi afar kayfiyatu kitaabatiha suuratu kitaabatiha iyo kayfiyatu kitaabatiha iyo numuudaj iyo waxaasoo dhanba min naaxiyati almacnaa isku mid wey kayfiyatu kitaabatihaa xaryadii haddii la xaryo qaadanayo haddii intay dhammaato waktigii lana qaada wax la qoraa la rabaa kolka haamus iyo haw wax ku soconaa male kayfiyatu kitaabatihaa xaryadii dhigideeda habkeedii wey waa kana bisinkii iyo salligii iyo xamdigii ka gadaal waxaa la leeyahay acaara fulaanun ninka hebel la wuxuu caaryo fulaanan hebel uu caaryogeliyey maa dakara wax uu sheeguu caaryogeliyey annahu isaga inuu lahu shayga leeyahay wa biyadihi gacantiisana uu ku jiro wa taxta tasarufihi maamulkiisa hoostiisa uu yahay uu caaryogeliyey wadaalika waxaas isaga ana waa jamiicu daari daar dhammaanteed alfulaaniya daarta magacaas la wey aw ilkarsi geedaha tallaalan alfulaaniy aw ikawbi kada maradow wuxuu u caariyo geliyey calaa an yaskuna midkaan mustaciirkee u caariyo qaatay inuu dego waa meeshii daarta aw yalbisa inuu xirto waa meeshii marada aw yarkab inuu fuulo meeshii gaadiidka wey haada almadkuur ninkan la sheegay ilaa mudati kada muddo intaas leeg uu gurigii degnaana gaadiidkiina fuulaa maradiina xirana aw masaafati kadaa gaadiidka meel hebeluu ku taga caariyatan caariyasiin saxiixatan fayow jaa-isatan bannaan madmuunatan la damaano qaada dhibaata hadday timaado marduudatan la naqaa hadday muddadii dhammaato mu-adaatun loo gudanaa ninkii lahaa wasallama dhiibiyey fulaanun hebel almuciiru ahaa ilaa fulaanuu u dhiibay wixii almustaciilu ceerya qaadanayay ad taabatuu u dhiibay gaadiidkii almadkuurata la xusay fatasallamahaa mustaciilkiina waa guddoomay gacantuu ku dhigay tasalluman guddoomin sharciyan diinta waafaqsan oo wasaarad waxay daabadii ahaatay biyadihi gacantiisay ku jirtaa cala alxukmi sidii korkeeda almashruuxi la caddeeyey aclaahu kor lagu soo sheegay qabila waanuu ogolaaday kullun mid oo minhuma muciir iyo mustacir kamida daalika arrinkaas min alaakharkii kale uu ka ogolaaday qabuulan ogolaasho sharciyan diinta loo nisbeeyey wadaalika arrintaas hadday dhacdayna bitaariikhi kadaa maalintaas bishaas sanadkaasi hedi almaadatu araabica maadadii afraad fi lkasbi dhaca gudihiisay ku saabsan tahay in kasbi la barto waaba waxaa wadankii ka jiraaba sidaas maanta sanfarood iyo calacaliyo xoog maa laysu sheegana ninkii xoog la xabagta goosta ay noqotay waa kan baabkii marka almaadatu araabica maadadii afraad fi lrasbi dhici xoogii wax laysku xoogaay dadkiina waa la xooga dunyadiina waa la xooga guryihii waa la xooga gaadiidkii waa la xooga beertii waa la xooga bartii waa la xooga qofkii wax lahay ilaah uu lafihiisa u nabadgalo haddii kale isagaaba laga farcalana oday meel fadhiya oo xoga alaaba ku gadana midaa u yimid kure wixiiuu ka qaatay oday darisaab allah waan liska see odagii wax laga qaatay odagii dhalay wiilkii wax qaatay u yimid wuxuu yihi wiilkaaga anigu waxyuu soo qaatay hoy ma runtiisa ahaa kacqaadiyo waxa kolkuu siiyey canugiiu gaaruun ku boobay uu yihi nin nin nool wixiis ii keen miyaanku idhaahno nin nool wixiis ii keen shamaanku idhi ma nin nool wixiisaa dhumaa waa beriyu kaylina tilmaantaa faalxumadeeda waa garateen umalayn umalayna waxaad horta kan lugunta ka ri kolka waxaan laga daba imanaynin oo ninkiis la dilaa la rabay aniga nin nool wixiis ii keen shamaanku idhi dabaala adiga yaa runtiisu ka ba markii dambe waxay noqotay reerka laba kore in joogto biilkooda ma jabna waxba reerkii uma yaalaan laakiin laba kore oo fiicna u joogto labada kore kolkuu waaga badina gacanta marsanayey bismillaahi male tukasho male rumaysho male qoloftaa isha laga qaada si wax loogu jeedo indhaha gacanta la marmarina jidkaan lagu dhaca qofka usoo horeeyaa la muxusanaa ka baxay marka hebel waxba ma haysteen laba kore oo fiifiicna u joogto reerkaasaa la gaada baabulqasbi waa baab almaadatu araabica maadadii afraad fi lkasbi dhici ay u maado tahay awalan tacriifuhu alkasbu waxaa la yihaah huwa alistiilaau xoog bad alistiilaau xoog badnaan waayo calaa maali lgayri qof kale wixiisii loo xoog badiyow qahran shan farood iyo calacad bigayri xaqin didla-aan wax loogu soo gabaday iyo wuxuu haleeyey iyo maas lagu leeyahay iyo masruuf lagu leeyahay lama arka ka kaa tabaroon shan farood iyo calcalwa hasbi kaasaa la yihi alkhasbu taxriifkii safiiriyi alkhasbu waxaa la yihi huwa listilaa xoog rayn la reeyo calaa maali lkhayri qof kale maalkiisa korkiisii loo raayo qahran shan farood iyo calcal iyo xoog darqi bigayri xaqin jidla-aan misaalka dhegeyso wadaalika kaan yastawliya axadun qof inuu u xoog badiyo waay calaa daari xadin qof kale daartiis korkeeda uu u xoog badiyey kolkaasuu fayaskunuhaa daartii xoog ku degay aw daabatan daabaduu u xoog badiyey daabata axadin qof kale gaadiidkii fayarkabuha xooguu ku fuulay waa kaa mihaalkii wadaalika kaan yastawliya axadun qof inuu adkaado calaa daari axadin qof kale daartiis korkeeda u adkaado oo fayaskunuhaa uu dego aw daabati axadin qof kale gaadiidkiisa qofa yarkabuhaa u fulow laba xukmuhu shantii xukum qasbi muxuu ka yahay laa shaka annahu xaraamun adiladiina waaba imaan doonta xukmuhu alqasbu dhaca muxaramun mid la xarimay biqowli illaahi tacaala eebba weyne hadalkiisa lagu xarimay uu eebba yihi subxaana walaa taakuluu ha amwaalakum xoolahaad leedihiin baynakum dhexdiina bilbaatil gardaraa ku cunin kolka xadiddii iyo qasbigii ikhtitaabkii sariqadii magacyaalkaa badani waxay soo wada galayiin bilbaatili wixii la xoogay iyo wixii la xaday iyo wixii xeel lagu qaaday iyo afmisaarnimo kulli isku midi xataa xishood wixii lagu qaaday qof jilicsan oo iska muslim oo baari ah awladay wuxuu sheegi karin haddii xisood iyo sariig wax looga qaado iyadana baatilkiina walaa taakuluuha cunina amwaalakum xoolihiina baynakum dhexdiina yaal bilbaatil xaqdaraa ku cunina wa qowli rasuul rasuulka qowlkiisiina waa u daliil sala allahu calayhi wasalama xajatulwidaac uu ummada dhexdeeda nabiga ka iclaaniyey alaa hooyaay ina dimaakum dhiigyaalkiina oo daadisiin wa amwaalakum xoolayaalkiina oo dacdiin calaykum korkiina xaraamun ay ka tahay wa qowlihi qowli rasuul rasuulka hadalkiisa sala allahu naxariis allaha badiya calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya iyadana waa u daliil uu rasuulka yidhi man iqtataca qofka goosta min alardi dhul shibran taako dulman gardarra ku goosta uwiqahu ilaaha qoorta ugu duuba yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedii min sabci araadiin toddobada dhul ah laga soo goyna wa qowlihi qowli rasuulna waa u daliil sala allahu calayhi wasalama wuu nabiga yihi laa yaxilu xalaal maaha maalu mri-in qof xoolihiis muslimiin eeba u hogaansamay ilaa can diibi nafsihi naftiisu raalli amaha axkaamuhu axkaamu axkaamulkasbi dhaca xugumyaalkiisii hiya kow waxaa waaye see la yeela awalan waxaa waaye ta'diibu lkaasib midkaan waxbooba ee wax dhaca oo la edbiyo waxaana loo edbinaa lixaqillah eebba weyne xaqiisii tacaalaa korahaye xaq eebba maxaa waxaa waaye hadduu eebba yihi walaa taakulu amwaalakum baynakum bilbaatil nahyigan ee bees dardari dirta loo edbina war hoy ilaah maxaad u maqli laadahay ta'diidkii waa sheegi doonaa laakiin sababkiisa waxa weeye marka koowaad in la edbiyow shareecada la ogolaysiiyow kolka cisyaanka iyo mukhaalafada iyo gacansayrka uu rabbi iyo rasuul ku gacansayray aa horta laga edbina ta'diibu lkhaasib kii wax dhacaayay edbintiisii wa lixaqiillah liajli xaqillah eebba weyne xaqiisii darteedaa loo edbinaa tacaalaa korahaye maxaa hele lagu edbinaa bisijnihi mukhaalafaduu gala hadday yartahay saddex biloodaa loo goynaa warqada emerjensaa la yihi saddex biloodoo emerjensaa ayaa loo goyna kis hadday qandac tahayna lix uga dhig edabdarra weyn hadduu galay saddex sano xirnaada ka tag timaha intay ku baxaan isagood mooda arxarbe hadhawa soo baxa raaxaha waa injir ha ku dhalo iyo ku taa juuga inta lagu daro ha ku tumaan xabska dhexdiisa bisijnihi xaridiisa aw amase larbihi waa la karbaasha karbaduu meesha intii loogu xurey la tago soddon dhankoodaa lagu dhufana zajran xanaan darteed lahu isaga juugaah iyo weli amhaalihi kuwa safka kula jira arkii hebelaha maantas aanuu yeelay waxaanaa ku dhacay iyagoo dhan saddex tillaabay dib u qaadaya laakiin midkan hadduu ku guulaystay edebdaradii uu maanta sameeyey wadayba noqoni sana lagu edbinaa kolka bisijnihi xiridiisa aw darbihi tumidiisa zajiran canaan darteed lahu isagii alla canaanana waliamhaalihi waxaa ku tilbaday akhlaaqdaan lahay kow taas waay laba maxaa la yeela yejibu waxaa waajiba cala alkaasibi kii wax dhacay korkiisa raduma shay naqidiisa ikhtasabahu uu dhacay wixii hadday gacantiisa ku jiraan shaluu qaaday maanta loogu tegay wixiiyaa laga naqi hadduu dejiyeyna masiibo wa wixii nag hadduu ka dhigaysa la yeelaa wa in atlafa hadduu shaygii dhintay uu dhacay fii yadihi gacantiisuu ku dhacay gacantiisa ayuu neefkii ku dhintay daminahu waa gudaa bimidlihi wixii wax lamida boqol riyaalay ahayd boqol riyaalaa lama sana boqolaa laga qaadaa in kaana lahu hadduu ah shayga uu ahaaday matluuc lamida oo biqiimatiyaa laga qaadaa suba qumba ku jiruu dhacay sooma qumba subaga muxuu joogaa boqol riyaal keen boqolkiila le qiimigiyaa laga qaada tii labaadna saas yajibu waxaa waajiba calal khaasibi ka wax dhacay korkiis ku waajiba kadumaa shay naqidiisa ikhtasabahu uu dhacay wain talifa hadduu shaygii maqsuubka ah ee la dhacay dhintay fii yadihi yadi lkaasil kan wax dhacay gaxantiisa gudaheeda uu ku dhintayna daminahu waa gudaaya bimidlihi kii la dhacay mid lamida in kaana lahu mathalun lacagu ay wax lamidaa jiray dahab iyo fiduha kiyaa la bixina aw biqiimatihi qiimati lmaqsuud kii la dhacay qiimigiisa in kaana mutaqawiman saddex man iktasaba shay-an shay qofkii dhaca oo fa uu shaygii asiibo bicaybin eeb fawata uu tabiyey calaa saaxibihi shaygan ninkii lahaa korkiisii wuxuu ka tabiyey algarada muraad minhu laga lahaa radda midlahu ayuu naqa waakhada wuxuu qaadanaa makhtasabahu wixii uu dhacay oo waacaabahu wuu eebeeyey kitaabuu dhacay kitaabkii markuu dhacay xaashiye oo jeexjeexan ama kitaabkii intuu qooyo uu dhaqmay yaa gacantiisa loogu tegay war waxaa laguma jiray warkiisa kitaab caafimaad qaba ogaan qofkaan adna midkaan saad yeelaysa yeelaladay waxaan uu ku dheelay isagaa qaadana wax caafimaad qabaa laga qaada maxaa jira kitaabka dantiila xaasha caafimaad qabtoon jecnayn iyo wixii ku qornay kitaabka ku dhignay oo la akrin karaa la rabay manaaficdiyaa tabiisay laakiin kitaabkii warqadihiisi iyo garbigiisii waa yaallaa laguma jira waxaanaad ku dhashee kaa dhalqisay meeshaad geynaysa kitaab caafimaad qabaad lagaa rabaa man iktasaba qofka dhaca shay wax oo fa asaabahu shaygii uu ku dhaco bicaybin ceeb fawata uu ku tabiyey calaa saaxibihi shayga qofkii ilaaha korkiisii alqarada muraad uu ka tabiyey minhu min ashayi looga muraad lahaa radda midlahu uu naqaaya wa akhada wuxuu qaadanaa makhtasabahu wixii uu booliyey oo wa acaabahu uu ceebeeyey wain tacadara hadduu cudurtoomana oo shaygu dhacay la waayo raddahu isagii iyo naqa inta cadara hadduu cudurtoomo radduhu hadduu cudurtoomo masal la waayo raddahu isagiiyu naqa muxuusa ku daraa faqiimatu naqsi dhaliil qiimigeed macahu maca almaqsuub almaciid waxaa weeye wax kaloo lamadala lama hayo wadaadkii waxaa leeyahay kitaabkii agii jexjexnay qaado war kitaabkaan jeexnayn qiimigiisii muxuu noqon laha shan iyo tobanuu noqon laha shan iyo tobankiina keena laleey kitaabka hagii jeexjeexay shan iyo tobankaas la qaado waintaxadara hadduu cudurtooma radahu maqsuubkiiyuu naqaya wa qiimatu naqsi dhimidda gaartay qiimigeediina waa naqa macahu maca almaqsuub wixii ka dhinaa ee qiimaana ku dara afar halatu lmaqsuubi wayna dhacay neef waahay neefkii subaxdiina waa la lisa harkiina waa la lisa cawadiina waa la lisa kolka neefkii waa joogaa laakiin neefku leey sicir maaw ama waxaa laga dhacay beer inta ku taal kolkaa halla dheefaa la yihaa hallatu lmaqsuubi kii la booliyey dheeftiisii turadu dheeftii waa la naqaa macahu maca almaqsuub kaamilatan wixii aana laga maalay ama dushiisa lagu guuray ama ceelkii biyo laga cabay ama beertii badarkii ku yiilay shaygii naftiisii iyo wixii dheefaha ee dhacmaya laysla naqa khallatu lmaqsuubi kii la booliyey dheeftiisii turadu waa la naqaa dheeftii macahu maca almaqsuub kaamilatan iyadoo bucda wadaalika kaasna uu ku siiyey ka nataaji xayawaanu xoolihiiyaa dhalay oo neefkii isagoo rimanaa la booliyey xagguu ku dhalay isagoo neefkii wataa la naqa aw amase khalati ilashjaari geedaha mirahoodii wey aw ujrati daaba daabada ujradeedii wey matal iyo wixii lamida shan in kaana almaqsuubu ka la booliya hadduu yahay arlan dhul oo fabana uu dhisa fiihaa ardadii la booliyey gudaheeda alkhaasibu kii booliyee dhacay baa dhisay ow amase karisa geeduu ku tallaalay lazimahu waxaa ku waajibaya hadmulbina binihii inuu dumiyo wa qalcu lashjaar geedihii inuu fufujiyo wa islaaxu lardi ka gadaal dhulkii uu simo allatii ardada u fasada kharibay qodaal iyo dooxid iyo warwareejin bilbinaa'i dhismo aw ilkarsi tallaal waxaa intaas wehelisa wain shaa hadduu rabana taraka waa ka tegayaa maa banaahu wixii uu dhisay aw kharasahu uu tallaalay wuu ka tegayaa meeshay ku alayiin wa akhada wuxuu qaadanaa qiimatuhu qiimigiisii aan qaadan iyadoo la burburiyey wadaalika markay sidaa banaan tahayna waa in radiya hadduuba ogolaado saaxiibulardi dhulka ninkii lahaa bihii sidaas wey dhulsaas hadduu yahay in kaana almaqsuubu ka la booniyey ardan dhul hadduu yahay oo fa banaa u dhisa fiiha ardadii gudaheeda alkaasibuu kii dhacay aw kharisa geeduu ku tallaalay lazimahu waxaa ninkan wax dhacay laasim kuwa hadmulbina fujisaa laleeyi dumi waxaad ka dhista meesha waqalcil ashjaari geedahanbu fuji kadib kolkuu fujiyo dumiyana dhulkii kale ka jaanuu noqday sina laleeyi dhul simanaad dhacday waislaaxi ilardi ardadii suubinteeda allatii ardada fasadad hallawday bilbinaa'i dhismo ku hallawday awilkarsi geed ku tallaal ku hallawday hadduu ninka rabo dhul kalena wain shaaa hadduu rabo taraka waa dhaafaya maa banaahu wixii uu dhisay aw qarasahu uu tallaalay waakhada wuxuuse qaadanaa qiimatahu qiimigiisiiyuu qaadanaa an qaadlan isagoo burbura wadaalika kaasna waa in radliya hadduuba ogolaado midaan dambe saaxibulardi dhulka ninkii lahaa ihi sidaas daliilkiina waxaa waay liqowlihi qowli rasuul rasuulka hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama uu yihi laysa ma ahanin liirqin xidid daalimin gardaran xaqun jid geeda xagga lagu abuuray xididihiisii waxay galeen dhul nin kale leeyahay xididkaas qiimi male waa la goynaa waa xidid daalima muukua ka adag dhulka ninka geed kale dhulkiisa laysa ma ahaanin liirqin xidid daalimin gardaran oo dhul kale yimid xaqun jid male lix ida tajara hadduu tijaaraysto alkaasibu kii wax dhacay mimaa wixii buu ka tijaaraystay fasabahu kun riyaaluu dhacay iyadiiyu badeecii alaabgeliyey kun kaloo faa'iido uu ka helay warabiixa kolkaasuu ribxay raddahu kunkiiyuu nada maca ribxi kunkii faa'iidana waa la nada kunkii uu faa'iiday iyo wixii waa isla naqa ida tajara alkhaasibu hadduu ganacsada kii wax booliyey mimaa uu ka ganacsaday uu khasabahu booliyey oo fa faa-iida uu helay raddahu kii u dhacuu naqa maca riixi faa-iidiina waa la jirta toddoba ida ikhtalafa alkhaasibu kii wax dhacay iyo hadday iskhilaafaan wasaaxiibu shay shay qofkii lahaa fii qiimati lmaqsuubi kii la dhacay qiimigiisii hadday isku khilaafaan aw amase sifatihi tilmaantiisii hadday isku khilaafaan faalqowlu hadalka lagu kala baxa ee la cuskanaa qowlulkhaasibi kii wax dhacay hadalkiisii wey biyamiinihi isagaa la dhaarina in lam yakun hadduusan ahayn hunaaka meeshaas bayinatun markhaati lisaaxibi shay shayga qofkii lahaa hadduusan markhaati lahayn shayga almaqsuudi la dhacay haddii laakiin ninkii shayga lahaa uu markhaati ogo markhaatigaa lagu kala baxa haddii markhaatigii la waayana midkan wax dhacay qowlkiisa lagu kala baxa aas la dhaarina macalis caloosha ha ka soo dhacde intii magacayba lagu dhaariyo yaa wixiina laga qaadana falqowlu hadalka lagu kala baxa qowlulkhaasibi kii wax dhacay qowlkiisa aa lagu kala baxa biyamiinihi dhaartiisaa lagu daraa in lam yakun haddaasan ahayn hunaaka meesha bayinatun warcad lisaaxiibi shay shay qof kale usan bayina lahayn shayga almaqsuubi la dhacay wallaahu aclam